بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحروف وعلاماتها وأنها جميعها مبنية waxaynu cashirkeennan ku arki doonnaa xuruufta iyo calaamadaha xuruuftu ay leedahay iyo xukunka waxay xuruuftu yeelanayso waa saddex qodob xuruufta waxaynu ka soo baxnay asmaadii waxaa kaloon ka soo baxnay afcaashii waxaynu hadda halkan in allahu tacaala ku arki doonnaa alxuruuf waxaa kaloon arki doonnaa wa calaamaatuhaa waxaa kaloon arki doonnaa xukmuhaa ama annahaa jamiicuhaa mabniya wa ama alxarfu xarafkii fa yucrafu waxaa lagu garan bianlaa yaqbala inuuna aqbalin shay-an shay inuuna aqbalin oo min calaamaatil ismi ismiga calaamadihiisiiya walficli iyo ficilka calaamadihiisiiya ereyga xaraf a luga alcarabiya marka la joogo waa hareerta ama darafka ama fiidda hoose ee shayga waa hareerta shayga ayaa xaraf la yidhaahdaa ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku leeyahay wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin waxaa jira dadka ama dadka waxaa ka tirsan qaar ilaahay caabudaya oo daraf daraf iyo dhinac dhinac ka caabudaya sanadka uu khayr yaro helana wuxuu odhanayaa cibaadadiibuu waan odhan waan ku xasilayaa sanadka waxoogaa mixnad iyo dhibaatooyin uu la kulmana uu ka cararaya oo dib buu uga noqonayaa haddaba xarafku wuxuu ahaan jiray hareertaa waxaa hadda luqa alcarabiya xaraf loo yaqaanaa ereyada kalaamku uu ka maarmi karo si guud marka loo eego kalaamku ereyo uu ka maarmi karayo mararka qaarna inuu u baahdaa laga yaaba ayuuna ka maarmin wa ama alxarfu xarafkii fa yucrafu waxa lagu garan biallah yaqbala aqbal la'aan shay-an shay uu aqbalo shayga oo min calaamaati lismi ismiga calaamooyinkiisiiya shayga calaamaad ismiga ismiga calaamooyin fara badan baynuu soo sheegnay calaamadaha waa in xarafka laga waayaa haddana kadib calaamadaha waa inuu aqbali waayaa walficli calaamadaha ficilkana waa inuu aqbali waayaayoo laga waayaa xarafka kolkaa culima waa saddex qaybood baa la yidhaahdaa qaybi waa mukhtasun bilismi qaybina waa mukhtasun bilficli qaybina waa mushtarag saddexdaasuu xarafka u qaybsami naxwu hal oo kaleba weeye ereyga hal ah wa bal oo kaleba weeye ereyga bal ah sheekhu hal tusaaluu laba tusaaluu keenay hal iyo bal buu labada tusaale ku soo kala qaatay hal iyo bal ereyga hal ihi waa xaraf inay xaraf tahay waxaynu u deliishanaynaa ama aan ku garanaynaa kow calaamadihii ismiga lagama hayo mana geli karaan laba calaamadihii ficilka lagama hayo mana geli karaan haddaba ereyga hal ihi waa xarafe sidaasaan ku ogaanaynaa xarafkaasi waa mushtaragoo marna ismi buu geli marna ficil buu geli ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi hal ataa cala alinsaan xiinun min addahri lam yakun shay'an madkuura hal ataa ereygaa hal ihi waa xaraf ayuu ku jiraa ataa buu ku jiraayow ficil maadiya ficil maadi ayuu toos u galay hal ataa markaynu nidhaa aayad kale ayuu rabbi ku leeyahay fahal antum shaakiruun fahal antum shaakiruun markuu ilaahay leeyahay hashaasi waxay gashay ayo antum bay gashay oo ismiya kolka hal ficilna way gashaa ismina way gashaa waa mushtarag baa la odhanaya haddaba laakiin qodob baa jira markaynu leenahay ismi way gashaa waxaa loo shardiyaa hal jumladeeda inuuna ficil ku jirin haddii hal jumladeeda ficilba uu ku jiro hashu tadaful wax la yidhaha bay samaysaa tadaful waxay isku caruuraysaa mar kaste ficilka meeshuu ficil yaallo lagama waayi karo sidaa darteed waxaa af carabiga khalad ku abaa la yidhaahdaa inaad tidhaahdo hal muxammedun eeg haddaa u fiirso hal muxammedun jelesa adigoo doonaya inaad icraabto moxamedkaa mubtade hal muxammedun jelesa waa khada luqadda laga galay waayo jumladan muxamedun jalasa ah ku jira ficil oo awey ah ficilkii waa jalasa hal haddii jumlada ficilba galo ficilkaa inay ku xigtaa daruuriya waa in maxay la yidhaha markaa hal jalasa muxamedun waa in la yidhah af carabiga saxdi waa hal jalasa muxamedun laakiin odhan maysid hal muxamedun jalasa adoo muxamed mubtade ka dhigaya haddaad muxamed ka dhigaysa faacil oo ficil xadfan aad ku icraabaysid kaasi weji kale ayuu noqonayaa ereyga hal ihi waa xarfu istifaam istifaamkana dalabu tasdiiq iyo dalabu tasawur baa kala e waa tasdiiqa qaybta loo yaqaan tasdiiq tasdiiqa waxaa lagu gartaa haa iyo maya baa lagaga jawaabaa tasdiiqa haa iyo maya baa jawaabtiisu tahay haddaan idhaa hal jaaa muxamed maxaad odhan nacam iyo laa miyaadan odhanayn laakiin haddaan istifaamka soo qaata man haa iyo maya lagagama jawaabo haddaan man anta ku idhaa ka waran man anta war kumaa tahay nacam miyaadi odhan nacam haddaa laamadi odhan laa man anta kumaata masmuka baan ku hi magacaa maxaadi odhan nacam iyo laa iigu jawaabi maysa ilan waa tasawure waxa tasawurka ah nacam iyo laa laguma jawaabo waxa tasdiiqa ah nacam iyo laa baa lagu jawaabaa ingiriisiguba wuu leeyahayoo marka feebtubiga lasoo qadimi jiray dee yes iyo no baa lagu jawaabi jiray aryo student haddaanku idhaahdo yesna waad i odhan kartaa nona waad i odhan kartaa laakiin ku odhan maayo haddaan maalan an ereyadii kuwaysan weerhiskii kale haddaan wax kugu weydiiyo oon maalan ku idhaahdo wen wey you bon haddaan ku idhaa goormaad dhalatay dee yes i odhan maysid nona i odhan maysid ilan waa tasawure yes iyo waa ka mamnuuc inaad ku jawaabtaa kolkaa carabiguna waa saasoo kaluun nacam iyo laa waxaad ku jawaabi kartaa marka uu yahay waxaa lagu weydiinayaa tasdiiq tasdiiqana hal baa hamsuhuna mararka qaar buu faa'iideeyaa hamsuhu mararka qaar ayuu faa'iideeyaa wa bal buu sheekhu yidhi ereyga bal ana wuu keenay bal haddaba xarafka bal ah markaynu culima soo qaadanna bal xuruufulcadafka ayay inoogu jirtaa macnaheeguna waa alidraab baa la yidhaahyo jeedsiya mararka qaarna alibdaal bay noqotaa aw ilintiqaal bay noqotaa in shaygaa la burinayo ama laga jeedsanayo shay kale loo jeedsanayo ayay bal ku timaadaa bal wa ama alxuruufu xuruuftii fa yucrafu waxaa lagu garan bianlah yaqbala inuuna aqbalin shay-an shay inuuna aqbalin oo min calaamaatilsmi ismiga calaamooyinkiisiiya walficli iyo ficilka calaamooyinkiisiiya naxwu hal wa bal oo kaleba weeyi maxaa mukhtalafa haddaba oo laysku hayaa ereyo waxaa jira mukhtalafa oo inay ismi yihiin iyo inay ficil yihiin laysku iyo inay inay ismi yihiin iyo inay xaraf yihiin laysku haysto waa saddex erey walayse ka mid maaha minhu xuruufta mahmaa kelmadda mahmaa ereyga mahmaa xuruufta ka mid maaha mahmaa waa ismi laba ficil jasmiya xuruufta ka mid maaha mahmaa waa mas'ale khilaafiya waxaa lagu gartay mahmaa inayn xaraf ahayn aayadda qur'aanka ilaahay uu yidhi mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa bihaa famaa naxnu laka bimu'miniin mahmaa ereygaa mahmaaya damiir u soo noqonayaa aayadda ku jira mahmaa ta'tinaa bihi bihi damiirkani mahmaa buu u noqonayaa cawdu damiir waa min calaamaati alasmaa haddaad aragto erey uu damiir u soo noqday waxaad yaqiininaysaa inuu ereygaasi ismi yahay ilayn damiirku uma noqdo asmaada mooye wax kale ficilka uma noqdo xuruuftana uma noqdo jumladana uma noqdo taasaa lagu ogaaday walaysa minhu ka mid maaha mahmaa kelmadda mahmaa ka mid maaha waa kow wa idmaa kelmadda idmaana ka mid maaha idmaa ka mid maaha iyaduna xuruufta mas'aladani waa mas'ala khilaafiya idmaa rag badani waxay qaateen idmaadu inay xuruuf tahay kaasayna rajaxaan welibana sheekheenuna wuxuu leeyahay id iyo maa marka la kala saaro ee id keligeed la soo qaato id inay ismi tahay baa laysla ogaa oo id waa ismi laakiin markii maa lagu daro maxaa inaga xumaaday buu leeyahay ismi inay ahayd waynu ogeyn id eh maa un baynu ku darnay maa murakaba un baan ku darnay kol haddii maa un lagu daray weli waa ismigii bay rag badani qabaan sheekheennana ka mida culimmada kalena waxay leeyihiin warmeye aynu nidhaahna waa xuruuf oo xuruufta ha lagu daro walaysa ka mid maaha minhu xarafka mahmaa kelmadda mahmaa ah iyo wa idmaa kelmadda idmaa ah bal maa ayaa ka tirsan bal maa ayaa ka tirsan maada almasderiyatu masderiyada ah wa lamaa ayaa ka tirsan lamaada alraabidatu raabidada ah fil asaxi qowlka sixada badan xuruufta waxaa ka mida maa masderiye ah iyo lamaada raabidada ah labadaasi waa xuruuf maada masderiyadihi waa maada ku jirta wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun oo kale maadaasi waa masderiyo waayo haddaynu ismi mawsuul ka dhigno damiir baa xadfan baynu odhanaynaa waana qowl bannaan isaga laftiisu wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun maadaasi waa masderiyo haddaba masder markaan ka dhigno wamaa tacmaluuntaa wa camalakum buu noqonayaa wa camalakum wallaahu khalaqakum wa camalakum idinka ilaahay baa idin abuuray camalka aad qabanaysana ilaahay baa abuuray shayga aad qabanaysaa haddaba ogow inuu isna makhluuq yahay oo ilaahay uu abuuray ama khiyaari ha ahaado ama idiraari ha ahaado sida muctasilada kala qaadi maysid oo odhan maysid ikhtiyaarigana annagaa abuuranna idiraarigana ilaahay baa abuura ilaahay aayaddaa qur-aanka ama kala qaadin wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun tacmaluun markaad camalakum tidhaa qaacidaa ka soo boodaysa halkaa la yidhaah mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu alcumuum camalku ha ahaada ikhtiyaari ha ahaada idiraari waxaba ilaahay baa abuuray dhammaan bal maa almasderiya maada masderiyada abaa ka tirsan hadda ereygaa bal aha moodina inay tusaalaha ku jirto hadalkuu sheekhu isku xidhayaaye maada dambaa loo jeedaa wa lamaa alraabita iyo lamaada raabidada ah fil asaxi lamaadu hadday raabido tahay culimmada qaarkoodna bimacnaa xiinin bay u yaqaaniine iyadu waa xaraf ragga qaarna waa ismi bimacnaa xiin abay ah leeyihiin waa lamaada iyo maada labadaa qodob markaynu soo qaadanno bal haddaba aynu sheekha eegna sharaxa sida uu inoogu soo dhigo lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min alqowli qowlkii markaan ka faaruqay filismi ismiga laga hadlayey iyo walficli ficilka sharactu waxaan gudagalay fii dikril-xarfi xarafka sheegidiisii baan gudagalay fa dakertu waxaan sheegay annahu xarafka yucrafu in lagu garanayo bi allah yaqbala inuuna aqbalin shay-an shay inuuna aqbalin shayga oo min calaamaati alismi ismiga calaamooyinkiisiiya calaamadaha ismiga waxba kama aqbalo walaa calaamaati alficli ficilka calaamooyinkiisiiya isna waxba kama aqbalo naxwu hal oo kaleba weeyi hal wa bal oo kaleba weeyi bal fa innahumaa labadani hal iyo bal laa yaqbalaani ma aqbalayaan shay-an shay ma aqbalayaan oo min calaamaati alasmaa asmaada calaamooyinkoogii ah walaa shay-an shay ma aqbalayaan oo min calaamaati alficli ficilka calaamooyinkoogii ah min calaamaati alafcaali ficilada calaamooyinkoogii ah faintafaa waxaa anfoomay an yakuuna inay noqdaan ismayni laba ismi inay noqdaan wa an yakuuna iyo inay noqdaan ficlayni laba ficil inay noqdaan wa tacayana waxaa caynoobay an yakuuna inay noqdaan xarfayni laba xaraf id laysa lanaa nooma aha ilaa halaaثatu aqsaamin saddex qaybood mooye wax kale saddexda qaybood ismi ficil xaraf bay ahaayeen waqad intafaa waxaa anfoomay inaani laba ismi iyo ficil ah fatacayana waxa sugnaaday ahaaliu kii saddexaad walammaa kaana markuu ahaaday min alxuruufi xuruufta xaggooga makhtulifa fiihi mid laysku haysto hal huwa inuu yahay xarfun xaraf aw ismun iyo ismi midkuu yahay ayaa nasastu calayhi caddeeyey kamaa facaltu sidaan soo sameeyey filficli lmaadi ficilka maadi iyo wa ficlilamri ficlulamrkaba dhexdooda wa huwa kaasi arbacatun waa afar idmaa weeyi wa mahmaa weeyi wa maa almasderiya iyo maada masderiyada ah wa lamaa alraabita iyo lamaada raabitada ah afartaasaa laysku qabtay fa amaa idmaa kelmadda idmaa ah fakhtalafa fiihi waxaa isku khilaafay sibaweyhi wa hayruhu sibaweyhi iyo hayrkii fa sibaweyhi wuxuu yidhi inahaa xarfun waa xaraf bimansilati in ashardiya inta shardiyadaa meesheeda taalla fa idaa qulta markaad tidhaa id maa taqum haddaad istaagto aqum waan istaagi fa macnaahu macnihiisu waxa weeyi in taqum haddaad istaagto aqum waan istaagi wa qaala almuberidu sheekhii muberid wuxuu yidhi wabnu saraaj iyo sheekhii ibnu saraaj waalfarisiyu iyo sheykha farisiba innahaa iyadu darfu zamaanin waa darfu zamaan wa ina almacnaa macnuhu fi lmithaali tusaalaha waa mataa taqum markaad kacdo ayaana kici haddaad kacdo iyo markaad kacdaan laysku hayaa sibaweyhi muxuu yidhi idma taquma qum haddaad kacdo markaad kacda haddamaha cinda sibaweyhi haddaad kacdo waa mujaradu rabdi qoladan kalena waxay leeyihiin markaad kacdo mar markaad tidhahdee waa daraf baad ka dhigaysaa mataa taqum aqum waxtajuu waxay xujaysteen biannahaa iyadu qabla dukhuuli maa maa gelideeda horteed kaanat isman ismi bay ahayd walaslu asalkuna cadamu takyiiri isbeddel la'aan weeye asalkuna inaynu ismigii yuuna isbeddelin weeyi wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay bianna takyiira takyiirkan aad leedahay waa asalku inuuna waxba isbeddelin qad taxaqaqa wuu sugnaaday qadcan go'naan bideliili annahaa iyadu kaanad lilmaadi maadi bay u faa'iidayn jirtay wax tegey oo id wax tegey bay ahayd fa saarad waxay noqotay markii maa lagu daray lilmustaqbali mustaqbal fadella wuxuu tusiyey calaa annahaa iyada nusica in laga siibay minhaa xaggeega daalika almacnaa macnaha albatata go'naanba wa fii haada aljawaab jawaabtan waxa ku sugan nadarun dood baa ku furan ku sugan laa yaxtamiluhu uuna aqbali karaynin haada almukhtasaru kitaabkeennan koobani dood dheer baa ku jirto oo mukhtasarkanaan ku habboonayn buu ku yidhi kutubta waaweyn baa dooddaa ad u sii raadsan wa amaa mahmaa kelmadda mahmaa fa zacama jumhuurtu waxay sheegeen annahaa iyadu ismun ismi inay tahay bideliili qowlihi tacaalaa qowlka ilaahay baana deliil u ah mahmaa ta'tinaa waxa aad noola timaadiin bihi isaga oo min aayatin aayad ah falhaa'u haada fii min bihi ka ahaatay caa'idatun way noqonaysaa calayhaa mahmaadii bay u noqonaysaa wa damiiru damiirkuna laa yacuudu uma noqdo ilaa cala alasmaa'i asmaada mooyaane wa zacamo wuxuu sheegtay asuhayliyu sheekha suhayli la yidhaah wabnu yascuun iyo sheekha ibnu yascuun la yidhaah annahaa mahmaadu xarfun inay tahay wastadallaa waxay deliishadeen calaa daalika arrinkaa waxay u deliishadeen biqowli zuhayrin zuhayr qowlkiisii bay deliishadeen ninkii zuhayr la odhan jiray ibnu abisulma ayaa gebigan tiriyey wmahma an takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaa lahaa takfaa cala annaasi tuclami zuhayr waa jaahiligii nebi maxamed ka hor buu ahaa cumar binu khadaab wuxuu odhan jiray markuu zuhayr maqlo saaxibu man wa man buu odhan jiray saaxibu man wa man alla ninkaasi maxaad ka taqaanaa zuhayr wuxuu odhan jiray zuhayr oo nool haddaan soo gaadhi lahaa maxkamaddaan u dhiibi lahaa buu odhan jiray caqli toosnidiisa iyo garaadkiisa wacan aawadeed zuhayr wuxuu ahaa nin aad u caqli toosan gabaygiisana mar waxaad ka dhadhaminaysaa diin baad ka dhadhaminaysaa haddaad eegto hadda waa jaahiligii hadda qadiyad buu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa haddaad dhaqan leedahay tuug baa tahay ka soo qaad in kastood is dadka ka qari maalinunbuu caadadaasi kugu soo bixi inaad tuug tahay maalinun baa lagu ogaani buu ku leeyahay haddaad dhaqan qofku uu leey beenaale hadduu yahay uu inuun isku dayo dadka inuu beenaale inuu yahay dadka ka qariyo maalinunbaa arrinkaa la ogaanaya inaad beenaale tahay inaad khaa'in tahay inaad tuug tahay maalin unbaa la ogaanaya wuxuu yidhi wamahmaa takun wax kastoo ahaada cindo muri'in qof agtii wax kastoo ahaada oo min khaliiqatin dhaqan iyo dabeecad ah wa in khaalahaa haba u maleeyo takhfaa cala naasi dadka inay ka qarsoomayse ee tuclam waa la ogaanayaa haba is yidhaahda dadka waad ka qarin kartaaye waa la ogaani mar un baa la ogaani beydkaasay deliishadeen oo talow siday beydkan haddaba u deliishadeen wa taqriiru deliili deliilka sida ay u qarireen ee loo sugay annahumaa labada sheekh acrabaa waxay ecraabeen khaliiqatan isman litakun bay ka dhigeenoo way godeen khaliiqatun bay yidhaahdeen wa min kelmadda min ana zaa'idatun bay ka dhigeen minna waa zaa'ida bay min khaliiqatin minta ku jirtaana waa zaa'ido fatacayana markaa waxa sugnaaday khuluwulficli ficilku inuu ka madhnaado waa mahmaa takun takuntiibaa ka madhnaanaysa min adamiiri damiir wa kownu mahmaa mahmaa inay ahaato laa mawdica lahaa wax bilaa mawdica oo min alicraabi icraab ah icraabta inayna mawdic ku lahayn ka ayaa sugnaanaya id laa yaliiqu bihaa uma habboona haahunaa halkeennan ma habboono wax kale low kaana lahaa maxalun maxal hadduu u ahaan lahaa ilaa an takuuna mubtada'an mahmaadu mubtada inay noqoto mooye wax kaloo habboonaa ma jirin walibtidaa'u mubtadanimadiina ama ibtidihiina huna halkan mutacadilun waa mamnuuc waa licadami raabitin raabid baan jirin ama damiir baan jirin ila inta kunta damiirkaygii ismiga ahaan lahaa ma jiraa la yidhi oo min khaliiqatin baa mintana zaa'ida laga dhigay khaliiqadana ismi laga dhigay damiirku ismi buu ahaan lahaa ismigii baa meesha ka baxay waa licadami raabitin raabid la'aantii raabidka oo yarbidu ku xidha aljumlata jumlada alwaaqicata dhacaysa khabaran khabarka lahu isaga wa idaa mar hadduu sugnaaday annahaa iyadu laa mawdica lahaa minuna mawdic inayna lahayn min alicraab tacayana waxaa waajibay kownuhaa inay noqoto xarfan wa taxqiiqu xaqiiqadu waxa weeye wa taxqiiqu xaqiiqadu waxa weeye annasma takun ismiga takun mustatirun waa damiir mustatir oo mahmaada u noqonaya wa min khaliiqatina tafsiirun waxay fasiraysaa limahmaada kamaa anna min aayatin lafdiga min aayatin ihi tafsiiru siduu u fasirayo limaa lafdiga maa ah oo fii qowlihi tacaala qowlka ilaahay ku jira maa nansakh min aayatin min aayatintiidis maadaasay ayay fasiraysaa maadaasina dee waa mubtade wa mahmaana mubtadaun weeyi waljumlatu jumladuna khabarun khabar weeyi raabidkuna waa damiirka mustatirka ah wa amaa maa almasderiya maada masderiyada ah fa hiya iyadu allatii ta weeyaan tusbaku lagu dhalaaliyo maca maa kii miciisa bacdahaa ka dembeeyey bimasderin masder baa lagu dhalaaliyaa naxwu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi wadduu waxay jecel yihiin maa canitum dhibaatadiinna maa canitum markaad macnaynaysid maa canitum inaad dhibaatootiin ha odhan maa canitum dhibaatadiinna dheh wadduu waxay jecel yihiin maa canitum dhibkiinnay jecel yihiin ey wadduu canatakum canadkiinna dhibaatadiinna dhibkiinnay jecel yihiin wa qowli shaacir iyo gabayaaga qowlkiisa ysr اlmrأa ma dahaba layaali wakana dahaabhuna lahu dahaaba yasuru waxaa ka farxiya almar'a qofka waxa ka farxiya maa dahaba layaali tegidda habeenadu ay tegayaan qofku wuu farxaa khamiistii intay soo jirtaa jumcihii intuu soo jiraa ciiddii waa goorma eegada uu farxayaa ma ogtahay maalmahan tegaya wa kaana dahaabuhunna maalmahan tegiddooduna waxaba weeyi lahu isaga dahaaban kuwii tegsiinayey maalmahan tegayaana aday ku tegsiinayaan ee aakhare ku geynayaan yasuru waxa ka farxiya almar'a qofka waxa ka farxiya maa dahaba layaali tegidda habeennada hadaba yasuru waa ficil mudaaric almar'ana waa mafcuulun bihigii maa dahaba maadaasi waa masderiyo oo masderkay dhalaalinaysaa faacilkii yasuru ah wa kaana dahaabuhunna lahu dahaaban ee yasuru almar'a qofka waxa ka farxinaya dahaabu layaali habeennada tegiddooda waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay fiihaa iyada fadahaba sibaweyhi wuxuu ku tegey ilaa annahaa iyadu xarfun inay tahay oo bimansilati an an derajadeeda taalla anta almasderiyati masderiyada ah wa dahaba alakhfashu in dhayarana wuxuu ku tegey iyo wabnu saraaj sheekha ibnu saraaj ilaa annahaa iyadu ismun ismi inay tahay oo bimansilati aladii lafdiga aladii meeshiisa yaalla waaqicun wuxuuna ku dhacayaa calaa maa mid laa yacqilu aan caqli lahayn wahw alxadau waa dhacdada walmacnaa macnuhu waxa weeyi wadduu waxay jecel yihiin alladii kii canitumuuhu aad ku dhibaatoonayseen ay alcanata alladii canitumuuhu wayasuru lmar'a qofka waxaa ka farxiya alladii kii dahabahu ay tegsiiyeen allayaali habeenadu ay adahaabu aladii dahabahu layaali wayaruddu waxaa lagu radiyayaa calaa haada alqowli qowlkan waxaa lagu radiyayaa annahu lam yusmac lama maqal acjabanii waxa iga yaabiyey maa qumtuu wamaa qacatu iyo fadhiisigaaga lama maqal maa qumtahu wamaa qacatahu sidaa lama maqal walow saxa hadduu asixi lahaa maa dukira warkay la sheegay lajaaza daalika kanna uu bannaanaan lahaa carabna kan lagama hayo lianna alasla asalku waxa weeye anna alcaa'ida caa'idku waa damiirka eh yakuunu wuxuu noqonayaa madkuuran mid la sheego laa maxduufan mid la xadfase noqon maayo damiirkii unbaa hadda halkan la sheegay war balaayada damiirka loo xadfayaa waa maxay markaa wa amaa lamaa kelmadda lamaa ah fa innahaa iyadu fi lcarabiyati carabiga calaa halaaثati aqsaamin waa saddex qaybood kelmadda lamaa marka af carabiga la joogo saddex bay u qaybsantaa inay tahay bimacnaa xiinin iyo inay tahay istinaa'iyo bimacnaa ilaa'a iyo inay tahay jaazimo bimacnaa lam'a saddexdaasaa loo qaybiyaa wa amaa lamaa kelmadda lamaa fa innahaa lamaadu fi alcarabiyati af carabiga dhexdiisa calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood bay ku dul sugan tahay waa saddex qaybood buu ina yidhi sheekhu lamaadu naafiyatin mid naafiye ah oo bimansilati lam lam derajadeedii oo kale ah lamaa yaqdi weli ma gudanin maa amarahu wixii la amray lamaa yaqdi lamaadaasi waa naafiye oo lam bay la derajo tahay ey lam yaqdi maa amarahu waa ta koobaad wa iijaabiyatin mid iijaabiye ah oo bimanzilati ilaa ilaa darajadeedii oo kale ah naxwu qowlihim cazamtu calayka waan kugu dhaariyey lamaa facalta inaad lamaa facalta inaad samayso kadaa kaa inaad samayso mooye wax kale ay ilaa facalta kada waan kugu adkeeyey ama kugu dhaariyey saa inaad samayso mooye si kale ay maa adlubu minka kaama codsanayo ilaa ficla kadaa kan inaad samayso mooyaane wahiya lamaadu fii haadayni labadan alqismayni ee qaybood xarfun waa xaraf bitifaaqin sida laysku waafaqay labadaa jeer waa xaraf wa haaliu ka saddexaadna an takuuna waa inay tahay raabidatan isku xidhe liwujuudi shayin shay jira ayaa lagu xidhayaa biwujuudi hayrihi hayrkii jiridiisa shay jiritaankii ayaa shay kale jiritaankiisa lagu xidhayaa naxwo lamaa jaa'anii markuu ii yimid caliyun ama zaydun ayaan akramtuhu anna maamuusay halkan maxaan isku xidhnay ikraamkaa wujuudkiisa waxaan ku xidhnay majii'a wujuudkiisaan ku xidhnay laba wujuud baynu isku xidhnay markaa lamaa jaa'anii markuu ii yimid ayaan akramtuhu anigu maamuusay fa innahaa iyadu rabadad waxay ku xidhay wujuud alikraami ikraamka jiritaankiisa biwujuudilmajii'i imaatinka jiritaankiisay ku xidhay wakhtulifa waa la ysku khilaafay fii haadihi tan fa qaala sibaweyhi wuxuu yidhi sheekhii sibawayhi la odhan jiray inahaa xarfu wujuudin liwujuudin waa xara faa'iideynaya wujuudu shay liwujuudi hayrihi buunagu faa'iideynayaa wa qaala alfaarisiyu wuxuu yidhi wa jamaacatun iyo koox innahaa darfun waa darf bimacnaa xiin ah wa rudda waxaa lagu radiyey biqowlihi tacaalaa alle qowlkii falammaa qadaynaa markaan ku xukunnay calayhi dushiisa almowta geeri wadaalika kaasina waxa weeye annahaa iyadu low kaana darfan daraf hadday ahaan lahayd laxtaajad waxay u baahan lahayd ilaa caamilin mid ku camal ilaa caamilin mid caamil ah oo yacmalu ku camal fala fii maxallihaa maxalkeega annasba nasbanimo ugu camal fala wadaalika alcaamilu caamilkaasi imaa qaldaynaa inuu yahay kelmadda qaldaynaa ow dallahum iyo inuu yahay kelmadda dallahum ah id laysa macanaa maceenna ma aha siwaahumaa labadaa ficil mooye wax kale wa kownulcaamili caamilka oo noqdo qaldaynaa marduudun waa la radiidey waa la radiyey waayo biana alqaa'iliina kuwa marduudun waxaa lagu radiyey biana alqaa'iliina kuwa kuwa ku qowlaya biannahaa lamaadu ismun waa ismi yascumuuna waxay sheeganayaan annahaa mudaafatun inay mudaaf tahay ilaa maa kii in loo idaafeeyey yelyahaa ku xigay lamaadu waa mudaaf oo waxaa loo idaafeeyey qadaynaadan ka dambaysa qadaynaadu waa mudaafun ilayhi marka walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu laa yacmalu kuma camal falo filmudaafi mudaafka ka horeeya mudaafka horunbaa mudaafuleyga ku camal fala laakiin mudaafuleygu kaka horreeya kuma camal falo qadaynaadu inayna nasbinayn saasaa lagu diidey wa kownulcaamili caamilka oo noqda dallahumna marduudun waxaa lagu radiyey bianna maaa naafiya eeg maa dallahum delladaa maaba naafiyaa ka horraysa maadaa naafiyadaa kaka dambeeya kuma camal fali karo maada kaka horreeya marduudun waxaa lagu radiyey bianna maa maa a naafiyata ee naafiyada ah laa yacmalu kuma camal falo maa bacdahaa kaka dambeeya fii maa qablahaa kaka horeeya aayaddaa qur'aanka ah ee falamaa qadaynaa calayhi almowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabatu lardi aayaddaa qur'aanka ah lamaa baa ku jirta qoladii lamaadu waa xaraf lahayd ayay aayaddaasi diidaysaa wejoogii waayo aayadda lamaadu hadday qoladii waa ismiga lahayd ismiga qoladii lahayd ayay aayaddaasi diidaysaa sababtuna waxa weye lamaada haddaan ismi ka dhiganno bimacnaa xiin ah waa darafoo waa la nasbiyey yaa ku camal falayaa lagu odhanaya haddaad laba shay un ku camal fali karaa laba ficilun baa meesha jooga qadaynaa iyo della labadaa ficil qadaynaadu kuma camal fali karto oo qolada waa ismi waxay leeyihiin lamaadu waa mudaaf qadaynaaduna waa mudaafun ilayhi qolada le waa ismi qadaynaadu mudaafun ilayhi bay ka dhigeen mudaafun ilayhiguna mudaafka hore kuma camal falo laakiin mudaafka horea labada mudaafun ilayhiga ku camal fala haddaba dellahumna kuma camal fali karto oo dallahum waxa ka horreeya lafdiga maa ah maadu waxaanaynu ognahay maada naafiyada shayga ka dambeeya iyadana kuma camal falo shay maada ka horreeya labadiiba halkaasaa lagu diiday wa idaa badala markuu baadil noqday an yakuuna inuu u ahaado lahaa lahaa la maada caamilun mid ku camal falaa tacayana waxa sugnaaday allaa mawdica lahaa mawdic inuuna u sugnaan min alicraabi xagga icraabka wadaalika kaa mawdic la'aanta ihina yaqtadii wuxuu keensanayaa alxarfiyata inay xaraf tahay wa jamiicuulxuruufi xuruuftoo dhan mebniyatun waa la bineeya xuruuftoo dhani waa mebni buu ina yidhi xaraf aan mebni ahayn oo af carabiga jiraa ma jiro wa jamiicuulxuruufi xuruuftoo dhan mebniyatun waa la bineeyaa oo xuruuftoo dhaniba waa mebni halkaasi waa qodob kale oo qaaciidadii xuruuftu inay mebni tahay ayuu halkaa inoogu taabtay lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati alxarfi xarafka calaamadihiisa sheegidiisii wa bayaani maa iyo kii caddayntiisii ikhtulifa fiihi laysku khilaafay oo minhu isaga ka tirsan dakartu waxaan sheegay xukmahu xukunkiisii wa annahu iyo isaga mebniyun in la binaynayo uu mebni yahay oo laa xadda ayaan iyo nasiib inuuna ku lahayn lishayin shay uguma aha min kelimaatihi kelmadihiisa ka mida filicraabi xagga icraabta icraabta shay qura oo kelmadihiisa ka tirsan oo ayaan iyo nasiib kulihii ma jiro haddaba xuruufta waxaa la yidhaahdaa waa mukhtasun bilismi xuruufuljarkaynu usoo qaadannay waa mukhtasun bilficli jawaasimtaynu u soo qaadannay waa mushtarag hal iyo bal iyo ayaynu usoo qaadannay maa iyaynu usoo qaadannay saddex waxaa la yidhaahdaa asalku waxa weeye mukhtasun bilismi inuu camal falo icraabka ismiga u gaarka ah haddaba xuruufuljarku asalkii bay ku yimaadeen oo camal ayo ku gaarabay bay sameeyeen iyagoo mukhtasun bilismiya camalkii ismiga ku gaarkaa waxbay jireen inna wa akhawaatuhaana iyagoo mukhtasun bilismiya ayay camalkii ficilka qaateen oo ficilkaa ah faacilna rafciyo mafcuulna nasbiya inna wa akhawaatuhaa ismi khabar midna marfuuca midna mansuubay qaateen waa labaynu haynaa waana mukhtasun bilismiya hadda la soco ereyga al ihi al iyadoo mukhtasun bilismiya ayay camalkiiba iska daysay mukhtasun bilismi bictibaar alcamal saddexdaas u qaybsamay muxuu u qaybsamay mukhtasun bilismi inuu sidii saxda ahaa ku yimaad oo ismi icraabkii ismiga u gaarka ahaa inuu ku camal falo waa sida tusaale ahaan xuruuful xuruufuljarka iyo inuu camalkii ficilka u wareego shaqadii ficilku qaban jiray inuu waxna nasbiyo waxna rafciyo waa ina wa akhawaatuha iyo inuu camalkaba iska daayu ka nasto waa al oo kale al waa xaraf waana mukhtasun bilismi inay wax jirtay ahayd waa iska daysiin jirkii haddana saddexdaasuu mukhtasun bilismi noqday mukhtasun bilficli asalku wuxuu ahaa camalka ficilka ku gaarkaa ah inuu sameeyo oo jasme ah haddaba asalkii waxaa ku yimid jawaasimta qaar jawaasimtii bay noqdeenoo iyagoo mukhtasun bilficli ah ayay jasmiyeen sidii lam iyo lama iyo laadi iyo laamulamarkii iyo waa sax qaarna khilaaful asal bay ku yimaadeenoo waxbayba nasbiyeenba sida nawaasibta oo kale lan iyo an iyo waa mukhtasun bilficli haddana halkay ka jasmin lahaayeen bay ka nasbiyeen qaarna waxay yidhahdeen camalkaba waanu ka nasanaynaa sida siin iyo sawfe iyo qad iyo iyagoo mukhtasun bilficli ah ayay haddana camalkiiba ka dhex baxeen kaasina saddexdaa ayuu inoo noqday imisaynu haynaa markaa lix baynu haynaa qaybta mushtaragga ase uma arkaysid mushtaragga markaynu ka hadlayno mushtaraggu asalkiisu waa inuuna camal samayn mushtaraggu bilaa camal inuu noqdo weeye inuu camal sameeyaba maaha mushtaraggu asalkii haddaba mushtaragga waxaa ku yimid bal oo kale iyo hal oo kale bal waxma nasbiso waxma jirto wax ma rafciso halna waa la mid mushtaragii qaar baa camal falay oo asalkoogii khilaafay sida maada xijaaziyada ah iyo maadi iyo laadi iyo alxuruuf almushabbaha bilayse kuwii la odhan jiray iyagoo mushtarag ah ayay haddana camal sameeyeen kolka waa khilaaful asal oo wamaa jaa'a cala alasli laa yus'alu can sababihi wamaa jaa'a calaa khilaafi alasli yus'alu can sababihi labadaa mushtaragga iigu geeya imisaynu haynaa xuruuftu sida guud aqsaamteedu waa sideeddaa qaybood wa jamiiculxuruufi xuruufta oo dhan mebniyatun waa mebniyo waa la binaynayaa lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati alxarfi xarafka calaamadihiisa inaan xuso wa bayaani maa kii caddayntiisa inaan xuso ikhtulifa fiihi laysku khilaafay oo minhu isaga ka tirsan ayaan dakartu sheegay xukmahu xukunkiisii baan sheegay iyo wa annahu isagu mebniyun la bineeye inuu yahay laaxada ayaan lishayin shay uma aha min kelimaatihi kelmadihiisa ka tirsan fil icraabi icraabka uguma aha in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennii ku joogi doona wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam